الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترغيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعاد وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحضرها ترغيما ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم ومع الآخر احذف الذي تلا إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فساعدا والخلف في ووي وياء به ما فتح قفي والعجوز احذف من مركب وقل ترخيم جملة وذا عمر نقل وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه أولف واحذف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخير وضعا تمما faqul cala alawali fii hamuudaya hamuu wayaahamii cala ahaani biya waltazim alawala fiika muslima wajawiz ilwajhayni fiika maslama walidiraarin rakhamuu duuna annidaa ma linidaa yasluxu naxwu axmeda atarkhiimu haadaa maxaluh ixdif xadaf tarkhiiman xadfid xadaf aakhira almunaadaa munaadaa haddaba yaaqadi kayaasuca lafdigaa weeye fii man fii nidaa'i man ruux nidihii dhexdii xaal uu ku sugan yahay dacaa sucaada sucaado u yeedhay munaadaan ku soo jirnay tarkhiim wax la yidhaahdo ayuu musanifka halka ka bilaabayaa tarkhiim xagga luqada tarqiiqu sawti wa taxsiinuhu ayaa loo yaqaana hadalka oo la jilciyo la wanaajiyo ayaa tarkhiim aslu luqaha loo yaqaana lahaa basharun midlulxariiri wamantiqun rakiimulxawaashi laa huraa'un walaa naslun rakiimulxawaashi dhinacyadiisaa la jarjaray yacni waa la jilciyey waa la qurxiyuu u jeedaa laa huraa'un walaa naslun ayuu ku fasiray isilaaxa naxwiyiintana tarkhiim saddex qeyb ayuu u qeybsamaa tarkhiimu horta kelimada oo wax laga xadfaa tarkhiim la yidhaahdaa xadaf lagu sameeyo saddex qeyb ayuuna u qeybsamaa tarkhiimu nidaa iyo tarkhiimu daruura iyo tarkhiimu tashiir saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamaa tarkhiimu nidaa iyo tarkhiimu daruura labadaasi halkuu ku sheegayaa musanifka oo beytka u dambena tarkhiimu daruura walidiraari rakhamuu duuna nidaa tarkhiimu daruuruu ku sheegayaa inta kalena tarkhiimu nidaa ayuu kaga hadlayaa tarkhiimu taskiirna baabu taskiir ayuu ku keeni doonaa in sha allahu tacaala musanifka waman bitarkhiimin yusagiiru ktafaa bilasli kalcutayfi yacni lmictafa ayuu keeni doonaa saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamaa tarkiimu nidaa ayuu soo hormariyey tarkiimu daruurana wuu ku khatimayaa kaa kalena meeshii ayaan ugu tegaynaa waayo tarkiimu nidaa maxaa la yidhaahdaa tarkiimu nidaha saddex qeyb u qaybsama kelimadaa hal xaraf in laga xadfo xarafka ugu dambe in laga xadfo iyo kelimada laba xaraf in laga xadfo iyo kelimo dhan in la xadfo saddexdaa qayb ayuu u qaybsamaa hal keli hal xaraf in la xadfo kelimada sida sucaadu oo daalkeeda la xadfay marka loo nidaynaya yaa sucaa loogu nideeyey caaishatu oo ta'da la xadfay oo yaa caaishu la yidhaahdo waayahay laba xaraf in la xadfo sida miskiin oo kaleoo loo nidaynaya ama cuhmaan loo nidaynayo yaa cuhmu la yidhaahdo iyo kelimo dhan in la xadfo saddexdaa qayb ayuu u qaybsamaa saddexdiiba dabaduu ka barayaa musanifka waxaa jira kelimada marka ee la tarkhiiminayo tarkhiimu nidaana la tarkhiiminayo shuruud caamoo ka wada dhaxayso ay leeyihiin oo kelimooyinka la tarkhiiminayaa hal xaraf xadafkii ha lagu tarkhiimiyo ama laba xaraf ama kelimo dhan xadafkeed ha lagu tarkhiimiye shuruud ka wada dhaxayso oo caam ahoo toddoba shardi ah mid walbana goonnidii shuruud buu u yeelan doonaaye toddobadaa shardi laba bayd ayaa lagu jamciyaa wamnac tarkhiima maa yakhusu binnidaa kada almudaafu shibhuhu wamaa badaa manduuban mustakaaan mankuura aladii lam yaqsiduu wadulbinaa qabla الnidaa ee wamnac waxaad diiddaa tarkhiima maa shay tarkhiimintii yakhusu biاnnidaa nida ku khaasa asmaadii aan soo marnay nidaha khaaska ku ahayd wafulu bacdu maa yukhasu biاnnidaa lu'maanu lama tarkhiimin karo wamnac tarkhiima maa yakhusu biاnnidaa kada almudaafu mudaaf oo dhanna lama tarkhiimiyo cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo tarkhiim kuma bannaana shibhuhu shibhulmudaaf yaa taalican jabalan iyo wixii lamida isna lama tarkhiimin karo shibhulmudaaf wamaa badaa manduuban ismigii muuqday isagoo loo nloo nudbaynayo loo oynayo nudbadii aan soo marnay tarkhiim kuma bannaana asna mustaqaahu bihi asna tarkhiim kuma bannaana yaa la zaydi tarkhiim kuma bannaana manduuban mustaqaahan mankura aladii lam yaqsiduu nakiro hayrulmaqsuuda ah nakirada maqsuudada waa la tarkiimin karaya e ee nakiro hayrumaqsuuda ee tarkiim kuma bannaano waayahay wadulbinaa qabla nida nida hortii ismi sii binaysnaana lama tarkhiimin karayo yacnii ismi mebni ahaa binahana usa nidahana usan mebni ka dhigine horayba usii binaysnaa sida siiba weyhi iyo wixii lamid ah isna tarkhiim kuma bannaano shuruudaa toddobada ayaa loo shardini waa yahay waaba yeerin doona insha allahu tacala qoranaysaa kadib kelimada shuruudaa caamka ee marka laga helo toddobadaa shardi ayaa waxaa la xadfayaa hal xaraf ama laba xaraf ama kelima dhan mid walbana shuruud buu leeyuhu musanifka soo wada tarkiiman mafcuulun min mafcuulun mafcuululmulaq ku nasbi ixdif ayaana mafcuululmulaqnimo ku nasbini oo ixdif caamilka iyo tarkhiiman waa isku macna waxay xuruuftaa u kala bedelanoo waa masderkii lafdiga macnawiga ahaa ka masderkii ficliguu naaibka yahay oo qoladii niyaabada ayuu ku jira waayahay waayo tarkhiimka xadaf weeye macnihii ixdif xadaf tarkhiiman xadfid xadaf waxaa kaloo bannaan tarkhiiman caamil maxduufa inaad ku nasbiso mafcuulmulaqa mafcuul mudlaqaad oga dhigto ixdifna caamilka aad ku tawkiidiso tawkiidi lafdi ee aad ka dhigto oo waa muraadif oo isku macno weeye lafdigay ku kala bedelaanayaan e, irkim tarkiimi tarkiiman rakim tarkiimi tarkiiman tarkiimin tarkiimi yacni rakim xadaf tarkiiman xadfid xadaf ixdif xadaf aakhira almunaada munaadaha aakhirihi xadaf waxaa kaloo bannaa xaalo mu'akida inaad ka dhigto ixdif xadaf tarkiiman murakiman xaal aad tahay mid towk mid xadfayo oo xaalo muakida ay noqdo icraabo badan ayaa bannaan ixdif xadaf tarkiiman xadfid xadaf waxaan bannaanayn mafcuulun min ajlihi in laga dhigo waayo laba shardi oo mafcuulu min ajlihi uu lahaa ayaa labadaba laleeyahay lix shardi ayaa mafcuulu min ajlihi loo shartin jiray masdarnimo cillo waa inuu tusiyaa caamilka iyo sug waa inay isku faacil yihiin isku waqti waa inay dhacaan qalbi waa inuu yahay macnaha waa inay asaga iyo caamilka macnaha waa inay isku khilaafaan oo isku macno ahayn lixdaa shardi ayaa la shardinaya laba shardi ayaa lalayahay tarkiiman iyo ixdif waa isku macno oo macnaha iskuma ayan khilaafin aaniyan masderka mafcuulu min ajlihi qalbi inuu yahay oo qalbiga wax ka soo feliy inuu yahay shardi ahadee tarkiibna xadaf weeyaane qalbi ma aha labadaa shardi ayuu la'yahay sidaa darteeda mafcuulun min ajlihi in lagu nasbiyaama banaano ixdif xadaf tarkiiman xadfid xadaf aakhira almunaadaa munaadaha dabayaaqadii iyo aakhirkii xadaf kayaasu caawi fii man fii nidaa'ihi man ruux nidihiisa xaal uu ku dhex sugan yahay dacaa u yeedhee sucaada sucaaddo u yeedhoo daalkii dambe xadfe yaa sucaa ku jooji wajawizanhu muطlaqan fi kuli maa unita bilhawa aladii qad rukhima bixadfiha wafirhu bacdu waxdulaa tarkiima maa min hadihi ilhaa qad khala ila arubaaciya famaa fowq lcalam duuna idaafati waisnaadin mutam wajawizan ku banneehu tarkiimka muطlaqan xaal uu yahay bilaa sharطi fii kulli maa ismi kasta unita lagu ta'niisiyey bilhaayiha lagu ta'niisiyey waladii kii qad rukimaa lagu tarkhiimiyey bixadfiha haada xadafkeeda lagu tarkhiimiyey wafirhu dhammaystir bacdu haada marka laga xadfay kadib waxdulan manci tarkhiima maa ismi tarkhiimintii qad khalaa ka khaali ahaaday min haadihi اlhaa haadaa ka khaali ahaaday ila rubaaciya rubaaci mooye iyo famaa shaygii ay fawqahu rubaaci ka sarreeyey alcalama calam mooye duuna idaafatin idaafa la'aanteeda xaal uu yahay iyo wa isnaadin isnaadka oo mutamin kelimada lagu dhammaystirayo e kelimada nida darteeda loo tarkhiiminayo saddex qayb ayay u qaybsantaa hal xaraf in laga xadfo laba in laga xadfo iyo kelimo dhan in la xadfo hal xaraf haddii la xadfayo shuruuda ay leedahay ayuu ka sheegay xarafka la xadfayaa waxaa loo kala qaadayaa ta inay tahay iyo hayru ta inay tahay ismiga ta baa u dambaysay ta'daasaa la rabaa in laga xadfo faatimatu caa'ishatu xamsatu weeyaanoo ta'daasaa la rabaa in la xadfo iyo waxa la xadfayaa ta inayan ahayn labadaa u kala qaad ta haddii ay tahay waxa la xadfayo ismiga waa munaada ta'baa u dambaysaayoo ta'da in laga xadfaa la doonayaa ta'daa shuruudii toddobada ahayd ee caamka ahayd mooyee shardi kale loo shardin maayo toddobadii shardi ee caamka ahayd ayaa loo shardinay wamnac tarkhiima maa yakhusu binnidaa kada almudaafu shibhu wamaa badaa manduuba mustakaaan mankuura ladii lam yaqsiduu wadulbinaa qabla nida toddobadaa sharti ayaa loo shartin toddobadaa caamka waxaan ahayna loo shartin maayo wajawizanhu muطlaqan fii kulli maa unniha bilhaana sida ayuu u jeedaa ismigii ha lagu ta'niisiyey marka la tarkhiiminayo tarkhiim ku bannee bilaa shardin yacnii shardi khaasa ma jiraan toddobadaa shardi mooye oo ismiga hadduu nakire maqsuuda yahay iyo hadduu calam ahaa iyo hadduu ulaai yahay iyo haddii ulaai ka badan yahay kulli waa la tarkiimin karaya ubatu ayaa tarkiimini yaa ubu baad leedahay ama yaa uba faaimatu ayaa tarkiimini yaa faaimatu ismiga haddii uu nakiro maqsuudo yahayna waa la mide waa yahay xarafka la xadfayaa ta hadduusan ahayn toddobadii shardiyaee caamka ahayd laba shardi ayaa loogu daray sagaal shardi bay noqonayaan labada shardiya loogu daraya labadaba batnigay saaran yihiin mid waxa weeye ismiga waa inuu calam yahay ka labaadna ulaai waa inuu ka badan yahay labadaa shardi ayaa la shardini ismiga waa inuu calam yahay nakiro maqsuuda haddii uu yahay lama tarkiimin karo waa shardi shardi labaad ulaai waa inuu ka badan yahay oo zayd iyo camar iyo wixii lamid ee ah tarkiim kuma bannaano jacfar oo kale waa inuu yahay yaa jacfa la yidhaahdo ama yaa jacfu la yidhaahdo radi la xaadfo labadaa shardi ku dar musanifka wuxuu raaciyey duuna idaafatin wa isnaadin mubham labadaa shardi shuruudii caamka ahayday ka mid yihiin oon tirinaynin toddobadii shardi bay ka mid yihiin oo ismiga waa inuusan mudaaf ahayn oo idaafaysnayn shabiihun bilmudaafna waa inuusan ahaynoo macnaha wax daba jiitamaya waa inuusan jirin shabiihun bilmudaafkaasi shabiihun bilmudaafkii caadiga ahayee la yaqaanay haddii uu yahay tarkiib kuma bannaano hadduu yahay jumlo magac laga dhigtay ama tarkiib masji ah labadaa mid uun haddii uu yahay tarkiibka masjiga ee tarkiib waa ku bannaan yahay musanifkaaba soo wada jumlo magac laga dhigtay tarkiibkii isnaadiga ahaana sida raajixa kuma bannaana musanifkaa soo wadaa lafteede wajawizan banneehu tarkiib waxaad ku bannaysaa muطlaqan xaaluu yahay mid la iطlaaqay fii kulli maa shay dhammaantii ku bannee unniha lagu ta'niisiyey bilhaayiha lagu ta'niisiyey waladii mubtada ka dhig qad ruqima bixadfihaana ku silee wafirhuna kaga khabar waxaa kaloo bannaan min baab alishtiqaal wafir dhammaystir alladii kii qad ruqima la tarkhiimiyey bixadfiha hada xadafkeeda kii lagu tarkiimiyey wafir waladii qad ruqima bixadfiha wafirhu wuxuu u jeedaa mas'ale laga xoog badan yahay oo ah ismiga mar haddii ta xadafkeeda lagu tarkhiimiyo xaraf dambe in laga xadfo ma bannaana sidaa ayuu u jeedaa ismiga marba ta xadafkeed haddii lagu tarkiimiyo shuruudda soo socotee laba xaraf xadafkooda loo shartinaya ama shuruudda haddeer uu sheegaye hal xarafan ta ahayn xadafkiisa loo shartinaya xataa ismiga haddii uu haysto tarkiim kale kuma bannaana sidaa ayuu u wadaa musanif laakiin raajixu ma aha sida waa la xadfi karaa xaraf kaloon ta'da ahayn shuruudii haddii laga helo sida xaariatu ta'dii baad ka xadaftay yaa xaariu ada lafteeda inaad xeeftaa bannaan oo yaa xaari inaad tiro yaa xaari laa urmayan minkum bidaahiyatin lam yalqahaa suuqatun qablii walaa melikuna baytu shaacira yaa xaariatu buu ahaa tadii buu xadfi adiina wuu raaciyey taadi markuu xadfay kadib inta soo hadhay shuruudii bay jabcisatayoo waa calam isla markaana ulaadi ka badan oo rubaaci ah he tadii ka xadaf asnaa waa bannaan tahay musanifka waladii qad rukhima bixadfiha wafirhuda waa laga xoog badan yahay qowlkaasi waladii kii qad rukhima lagu tarkhiimiyey bixadfihaa hada xadafkeeda lagu tarkhiimiyey wafirhu dhammaystiro oofi bacdu bacda xadfilihay hada markaa la xadfo kadib inta soo hadhay waxba dambe ha ka xadfin sidaa ayuu u jeedaa waxdulan manci tarkhiima maa shay tarkhiimintii qad khalaa ka khaali ahaaday min haadihi lhaa'i haadan ka khaali ahaaday tarkhiimintiisa manciyoo diidniyahowna ila rubaaciya rubaaci mooye iyo famaa wixii fawqu ay fowqahu rubaaci dushii ku sugnaa alcalama rubaacigii ka bedel alcalama calam mooye marka waa laba shardi calamnimo iyo rubaaci wax ka badan waa inuu noqdaa labadaa shardi weeye duuna idaafatin wa isnaadin mutama waxay ka mid yihiin shuruudii caamkahayd duuna idaafatinna shuruudii caamkaheed ayay ka mid tahay isnaadkanna waa laisku khilaafsan yaha musanifkaa soo wada duuna idaafatin idaafe la'aantii xaal u yahay iyo wa isnaadin isnaadka oo mutamin kelimada lagu dhammaystirayo wa maca alaakhiri xidfi aladii tala ziida laynan saakinan mukamila arbacatan fasaacidan waalkhulfu fii waawin wayaain biihimaa fadxun qufi waxdif xadaf maca alaakhiri aakhirka micii waxaad xadaftaa alladii kii talaa raacay aakhirka inziida talaa aakhirka alladii kii talaa uu raacay aakhirka iziida waa haddii la ziyaadiyo laynan xalu xalfulayn yahay laynka oo saakinan reeban laynka oo mukamilan dhammaystiraya arbacatan afar iyo fasaacidan wax ka badan waalkhulfu khilaaf fii waawin in wow iyo ya ya'yuu ku sugnaaday wowda iyo ya-da oo fatxun fatxa qufiya la raaciyey fatxaha bihimaa wow iyo ya' la raaciyey halkani wuxuu ka hadlayaa ismiga nida dartii loo tarkhiiminayo waxa laga xadfaa saddex qeyb weeyaan baa nidhe hal xaraf laba xaraf iyo kelimo dhan hal xaraf iyo xadafkii iyo shuruudii waa ka soo baxnay laba xaraf xadafkiisa ayuu halkan sheegayaa musanif laba xaraf in lagu tarkhiibiyo kelimada marka la doonayo shuruudii caamka ahayd ee toddobada ahayd labadii shardi ee xarafkii ta'da aan ahayn xadafkiisa loo shardinayay sagaalkaa shardi mooye saddex shardi ama afar shardi ayaa loo shardinay saddexna waa laga dhigi karaa afarna waa laga dhigi karaa saddexdaa shardi waxa weeye ama afartaa shardi aakhirka iyo qablal aakhirka la doonayaa in la isla xadfo qablal aakhirka xarfulcillo waa inuu yahay shari saakin waa inuu yuhu reeban yahay shari labaad wey xarako mujaanisa waa inuu ku reeban yahay shari saddexaad wey saddex xaraf waa in lagala hormaraa intay u yar tahay iyo ka badan afartaa shari ayaa la shardiga aakhirka iyo qablal aakhirka la isla xadfi rabaa soo ma ahan qablal aakhirka xarfulcillo waa inuu yahay saakin waa inuu yuhu reeban yahay xarako mujaanisa waa inuu ku reeban yahay saddex xaraf iyo ka badan waa in lagala hormaraa afartaa shardi ayaa la shardin sideedaba xuruufulcillaha wow iyo ya iyo alif indhaha marka la saaro xarfulcilla loo yaqaanaa waa yahay xuruufulcillahaasi haddii cillanimada Eh, ayan reebnayn ay xarakaysan yihiin alif xarakaysan ma jire wow iyo ya haddii ay xarakaysan yihiin xarfulcillo magaca keli ayay leeyihiin hadday saakin yihiin oo reeban yihiin xarfulcillihii waa xarfulcillo waana reeban yahay xarfulcillaha xaraka mujaanis ee hadduusan ku reebanayn xaraka hayru mujaanis wow ayaa fatxa ku reeban ama ya baa fatxa ku reeban xaraka mujaanis ee haddayyan ku reebanayn xarfulcilaa la yidhaahdaa xarfulaynna waa la yidhaahdaa xarfulayn magacaasaa u raacaya waa markay reeban yihiin xarako mujaanisana ayan ku reebanayn waa hadday reeban yihiin oo xarako mujaanis ay ku reeban yihiin xarfulmad baa loo yaqaanaa marka xarfulmad xarfulcillihii oo reeban oo xarako mujaanis ay ku reeban xarfulcilliuu yahay xarfulleenna wuu yahay xarfulmadna wuu yahay mar hadduu xarako mujaanis ay ku reeban yahay xaraka mujaanisa hadduusan ku reebanayn waa reeban yaha xaraka mujaanisa kuma reebana waa xarfulcillo iyo xarfullayn xarfulmad ma aha hadduusan reebanaynay xarakaysan yahay ka waran xarfulcillo keli wey marka musanifka xarfulaynka uu cabiray xarfulmad inuu cabiraa ka fiicnayd waayo shuruudaa yaraan lahaydoo waxay ahaan lahayd qablan aakhirka xarfulmad waa inuu yaalla hal shari oo saddex shari ay soo wada hoosgeli buu ahaan lahaa xarfulcilla saakina xaraka mujaanisee ku reeban saddex ashariyaa soo hoosgeli lahaa xarfulmad hadduu dhihi lahaa waayahay yahay waxaa ka horeeyaana saddex xaraf iyo ka badan waa inay noqdaan afartaa shardi ayaa loo shardin miiaal sida mansuur miskiin cuhmaan iyo wixii lamida wey mansuur qabla daa u dambaysa ra'da waxaa ka horeeya xarfulcillo wowey wowgaasi waa saakin wuu reeban yahay shardigii labaad wey xaraka mujaanis ayuuna ku reeban yahay waa shardigii saddexaad oo dam baa ka horraysa saddex xaraf baana ka horraysa wowda shardiga afraad weeye miskiinna waa la mid cumaan ayaa la mida waxaa bannaan aakhirkii iyo qablalaakhirkii xarfulcillaha labadaba isla xadafo waxaad tidhaahdaa yaa misku yaa mansu yaa cuhmu waa kuu bannaan tahay waayahay xarfulcillaha xaraka mujaanisee hadduusan ku reebanayn ka warran waa reeban yahay laakiin wow ayaa fadxa ku reeban ama ya ayaa fadxa ku reeban wow kasre inuu reebaa wax dhici kara maaha yana damo inay ka hormarto lagu reebaa wax dhici kara maaha xarakada khayrulmujaaniska lagu sheegayo wow iyo ya fadxa lagala hormaray wey wow iyo ya reebanoo fadxa ay ka horraysaa khayrulmujaanisa waa yahay haddaba wow iyo ya fadxa wax haddii ay ku reeban yihiin oo xaraka mujaanis ayan ku reebanayn ma la xadfi karaa mukhtalaf weeye waa laisku khilaaf sida fircawn fircawn wowga waa reeban yahay laakiin fatxa ka horeeya yaa fircu in la yidhaahdee laiskaba gooyo wowdii iyo iyo cayntii u dambaysay waa bannaantae qolaale fircawn nuuntii u dambaysan wada in laisla xadfo qolana waxay leeyihin may lama xadfi karo intaasu ka hadlaya wa maca alaakhiri waxdif xadaf maca alaakhiri aakhirka maciisa waxaad xadaftaa alladii kii talaa aakhirka uu raacayey in ziida ladiigaa waa haddii la ziyaadiyo laynan xaal uu xarfu layn yahay laynka oo saakinan reeban laynka oo mukamilan dhammaystiraya arbacatan afar iyo fasaacidan wax ka badan waalkhulfu khilaaf kaa'inun wuxuu ku sugnaaday fii waawin wayaa'in wow iyo ya wowda iyo ya-da oo fatxun fadxa qufiya la raaciya bihima wowda iyo yada la raaciya xaraka hayru mujaalasa ku reeban u ujeedaa walcajuuz min murakabin waqal tarkiibu jumlatin wadaa camru nakal waxdif xadaf alcajuuza dabayaaqada xadaf sinaha xadaf min murakabin mid la tarkiibiya xaggiina ka xadaf waqalla waxaa yaraaday tarkhiimu jumlatin jumla tarkhiiminteeda wadaa tarkhiimu jumlahaasi camrun sibo weyhi ayaa naqala soo rarayay halkana wuxuu ka hadlayaa tarkhiimka waa annagiinine tarkhiimunida saddex qeyb ayuu u qeybsamaa hal xaraf ayaa la xadfi laba xaraf ayaa la xadfi kelima dhan ayaa la xadfi kelimada dhan marka la xadfayo waa tarkiibkii masjiga ahaa ee maalayansarifka ahaaye niqinay marka loo nidaynayo waxaa bannaan laba kelimo listarkiibiyay ahaayeenee kelimada dambe xadaf yaa macdii karibu meeshii ahayd yaa macadiida karibuda xadaf bacla baka yaa baclu dheh bakada dambe xadaf waa banaan tahay taa xagga u dhig wuxuu raaciyey musanifka jumlo magac laga dhigtay tarkiibkii isnaadiga ahaa wey jumlo dhanaa magac laga dhigtay shaaba qarnaahaa bariiqa naxruhu taabada sharan ayaad u nidaysay xadaf ma ku bannaan yahay isagu dabayaaqada in la xadfaa ma bannaan tahay jumhuuru naxwiyiin ma ogola oo waxay leeyiin waxaas wax jira ma aha oo tarkiib isnaadi ah in la tarkhiimiyaa ma bannaano waana kii uu lahaa duuna idaafati waisnaadin mutam lama tarkiibin karo allaylehe siiba weyhi ayaa carab wuxuu ka soo raray tarkiibkan isnaadiga inay tarkhiimiyaanoo qaybta dambe ay gooyaan ibnu caqiilka wuxuu leeyahay raxmatullaahi calayhi siiba weyhi baabu nida markuu ka hadlayey kitaabkiisa alkitaab loo yaqaano baabu nida markuu ka hadlayey tarkiib isnaadi ah in la tarkhiimin kara ma bannaanuu yidhi wuu ilaaqay cidna naqli kama uusan soo rarin wuxuu yidhaha tarkiib isnaadi ah tarkiim kuma bannaano laakiin baabu nisbe markuu ka hadlayey waa gaari doonnaa insha allah ayaa wuxuu yidhi nisbada ismigan murakabka masyi ha noqde ama isnaadi ha noqde haddii la nisbaynayo musanifka wuxuu keeni doonaa juska horaa la nisbayni juska dambea la xadfi wansub lisadri jumlatin wasadri ma rukiba masyan ayuu keeni doonaa ee jumlo haddii aad nisbayni jumlo wuxuu ujeedaa tarkiibkii isnaadiga ahaa ama tarkiib masji ee haddii aad nisbayni jusga dambe xadaf jusga hore nisbe baclabaka bacliyundhe shaaba qarnaaha shaabiyundhe qarnaahaada dambe xadaf halkaa arkuu siiba weyhi ka hadlayay raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu yidhi sidaa marka loo nisbaynayo bacd alcarab ayaa waxay sameeyaan baabuniddo marka la joogana waxay ku tarkhiimiyaan jumlada ama tarkiibka isnaadiga ah juska dambe inay xadfaan halkaasuu kusoo naqliye waka wاlcajuza waxdif xadaf alcajuza qaarka dambe xadaf yaani jumlada eh, wuxuu jeeda tarkiibka masjiga ah qeybtiisii dambe xadaf ayuu ku wadaa waxdif xadaf waxdif goo alcajuza sinaha goo wadaad baa dhihi jiray waxdif xadaf alcajuza qeybta dambe xadaf min murakabin murakab xaggii xaal uu ka ahaaday tarkiib basi buu u jeedaa waqalla waxaa yaraaday tarkhiimu jumlatin jumlo tarkhiibinteeda wadaa tarkhiimul jumlahaasi camrun siiba weyhi ayaa naqala soo raray camar waa magicii camar binu bishri binu qambar baa la yidhaahdaa aana dhalasho ahaana waa furus ayuu u dhashay oo abi xaniifa raxmatullaahi calayhi ayay isku qolo ahaayeen abu bishrinna waa kunyadii waa wain naweyta bacda xadfi maa xudif falbaaqi yastacmil bima fiihi ulif wajcalhu in lam tanwi maxduufan kamaa low kaana biاlaakhiiri wadcan tumima faqul cala alawali fii hamuudaya hamuu wayaathamii cala ahaani biya wain naweyta haddii aad niyooto bacda xadfin xadaf gadaashi maa kii haddii aad niyooto xudifa la xadfi fastacmil isticmaal albaaqiya inta soo hadhay bimaa shay ku isticmaal ulifa lagu ogaaday fiihi maaga dhexdii bimaa shay ku isticmaal ulifa la ogaaday maagu fiihi ka lagu isticmaa dhexdiisa lagu ogaay kaan lagu isticmaalaya dhexdiisa lagu ogaaday wajcal yalhu ismigii munaadaha ahaa in lam tanwi haddaadan niyoonin maxduufan maxduuf haddaadan niyoonin waxaad ka yeeshaa kamaa low kaana sida isagoo munaadaha uu yahay tumima kii la tamimay bilaakhiri dabayaaqada wadcan min jihati dejin faqul waxaad tidhahdaa cala alawali cala isticmaal اlawl xaal aad ku sugan tahay fii amuda fii tarkiimi amuda amuud tarkiimintii waxaad tidhaahdaa yaa amuud wayaa amiida cala aani xaal aad ku dheehan tahay biyaain ya xaal aad ku dheehan yacni wuxuu leeyahay ismiga marka la tarkhiimiyo hal xaraf ha laga xadfo laba xaraf ha laga xadfo ama kelimo dhan ha la xadfo ismiga marka aad tarkhiimiso intan soo hadhay ismiga waxa la yaqaana dee in damo lagu bineeye iyo wax lamid ee sooma ahayn oo fii maxalli nasbin u yaalla intan soo hadhay maxaad ku samayni wixii aad xadaftay waadba xadaftaye laba dariiqaa kugu bannaan shaygii maxduufka ahaa mawjuud inuu yahay inaad ku qadarto wax uu joogo kale inaad ku qadarto wa weyta bacda xadfi maa xudifta weeye kii la xadfe inaad niyeysan tahay wax uu joogo ahaana aad oola dhaqmi marba kii la xadfay haddii aad niyaysan tahay kelimadan intan ka joogta xarafka ugu dambeeya waagii aan waxba laga xadfin xarakadii saarnaan jirtay ama haddii hadduu mucallal ahaa cilladii saarnayd hadduu saxiixahaa tasxiixiisii sidiisi udaa waxba haka bedelin miaal aan ku siiyo caaishatu ayaa tarkhiimisay tada haddii aad goyso tada waxaa ka horeeyaa shiim shiin shiinkaasina fatxaa saaran fadxadii baad u daayni ta'da mar haddii aad niyeysan tahayoo waxay joogto ahaan aad ka dhigi hayso oo yaa caaisha afaaطima mahlan bacda haada tadalluli wain kunti qad asbacti sarmii faajmilii beydkaa meel baan ku soo marray xagee ah imruulqays maxlaqadii soo ahayn faaimatu ayuu tarkhiimiyey hamada waa linidaa faaimatu ayuu tarkhiimiyey heetada hadduu gooyo miim fadxisanaa ka horreeyey fadxihii buu u daayey afaaima waayo wuxuu niyeysan yahay ta'dii la xadfay waxaa la mid ah aakhirka hadduu xarfulcillo saarnaa sidiisii u daa miiaal amuudu baad tarkiimisay daalkii dambaad ka xadaftay daalkii waxaa ka horreeya waaw reeban soo ma ahaan yaa hamuudhe oo waxaa isweyddiina carabiyada lama ogola ismi mucrabah oo wow reeban ay u dambaysaa damana ay ka horrayso wax la ogol yahay ma aha hee daalaa ka dambeeyoo niyeysnahayde yaaamuu du daalkiyaa niyeysnahay wowdanna aakhir ma aha saxiix marka wownimadeeda u daa taa waddo wey waxaa kaloo kuu bannaan maxduufkii inaadan dan ka yeelanin weligiiba kelimada wuxuusan la xidhiidhin ka dhig kelimada xarafka maanta ugu dambeeyaana wadci ahaan wuxuu ugu dambeeye ka dhig oo waagii kelimada la dejinayeyba xarafkan haddeer u dambeeya inuu u dambeeyo waagii horeba ka dhig ahaan mar haddii ay sidaa tahay intan soo hadhaa dambe ku binayni oo yaa caaishatu soo ma ahayn ta'dii xadaf shiinka dami yaa caaishu dhe yaa faatimu yaa jacfu jacfaru ra'dii baad xadasay ra'daad xadaftay fa'dii fadxisnaa dami dambe ku binay yaa jacfu waayahay samuudahaa u nidee marka yaa amuu daal ma niyeysnid inuu jiray mar haddaadan niyeysnin he ismi mucraboo wow ay u dambaysay isla markaana dambe ay kasoo ka horraysa yaa soo baxay ismi mucraba oo wow saakina ugu dambeeya dambana ay ka horrayso wowda carabiyada lama ogola ilaa fii mawdicayni asmaau sitoo baaburafca joogo abuuka akhuuka waa la ogol yahay ficli mudaaric wow ku jiranaa haddii ruux magaca looga dhigaana kuufiyiina ogol basriyiin ma ogoleen oo yadcuu baad nin u bixisay kuufiyiin waxay leeyihin yadcuudiya sidiisaa loo daayna basriyiinna yadcii baa la dhibay leeyihin way bedelayaan mar haddii aan la ogoleen wowdii waxaa laazima inaad ya u bedesho damihii ka horreeyana kasra u bedel yaa amuu meesha ahd yaa hamiide intaasu u jeedaan waina weyta haddii aad niyooto bacda xadfin xadaf gadaashii waxaad niyootay maa kii xudifa la xadfi xarafkii la xadfaad niyootay ama labadii xaraf ee la xadfi ama jumladii kelimadii dhanneed ee la xadfay wainna weyta haddii aad niyooto bacda xadfin xadaf gadaashi maa shay baad niyootay xudifa la xadfi fastacmil isticmaal albaaqiya inta soo hadhay bimaa shay ku isticmaal xarake iyo tasxiix iyo tacliil wuxuu doonaa ha noqdo bimaa shay ku isticmaal ulifa lagu ogaaday Eh, kelimadu ulifa maaga la ogaaday fiihi kelimada dhexdeed lagu ogaaday wajcal yeel hu aakhirkii waxaad ka yeeshaa in lam tanwi haddaadan niyoonin maxduufan mid la xadfay haddaadan niyoonin kamaa low kaana aakhirkan sidaa isagoo ah kamaa maada waa zaa'ida lowdana waa masdariya sidaa ayaa fiican maada masdariya laga dhigo lowdana zaa'id laga dhigaana waa la yeeli karaa kamaa low kaana ka kownihi aakhirkan ahaanshihiisii oo kale ka yeel tumima mid la tamime uu yahay bilaakhiri aakhirkiiba lagu taymime wadcan min jihati dejin dejintiisii horeba wax lagu taymim wadcan fii wadcin dejinta dhexdeeda lagu tamime faqul waxaa tidhaahdaa cala awali cala alisticmaali alawali isticmaalka hore xaal aad ku socoto oo qoladii niyoonaya wixii xadfanaa weeye fii amuuda fii tarkiimi amuuda amuud tarkhiimintiisa dhexdii waxaa tidhaahdaa yaa amuud oo wowda uda daalkiiyaad niyeysan tahay wayaa amiidhe cala aani cala alisticmaali aani isticmaalka labaad dushii xaal aad ku sugan tahay biyaa iyo xaal uu ku dheehan yahayoo amiidha yaa ubadel waltazim ilawala fiika muslima wajawiz ilwajhayni fiika maslama waltazim laazim alawala isticmaalka hore laazim fiika muslimatin muslime iyo wixii lamid ah wajawiz bannee alwajhayni labada waj bannee fiika maslamatin maslama iyo wixii lamidana labada wej ku banne halkanna wuxuu ka hadlayaa labadii luqee haddeer aan soo sheegnay luqatu man yantadiru lmaxduuf iyo luqatu man laa yantadiru lmaxduuf labadaa magac ayay kala leeyihiin luqatu man yantadiru lmaxduuf iyo luqatu man laa yantadiru labadaa luqa mid ka midaa ah labsi keeni oo kelimadan markaad aakhirka ka xadaftay haddii luqatu man yantadiru aad ku samayso kelimad xarafkii xadfanaa intaad eegto kelimadaa xarakadii saarnayd aad u daysi labsi bay keeni ma bannaano tan kale luqatu man laa yantadiru ayaad ku samaysay oo aakhirkii baad xaliftay intan soo hadhayna wax dhammaystiran ayaad ka dhigtay labsi bay keeni iyadana ma bannaanee luqada kale inaad maraysaa waajiba waxaa lamidoo musanifka uusan sheegin labadaba labsi hadday keenayna tarkiibma kuma bannaano labadiiba labsi bay keenayaan sida fataatu oo kale fataatu baad u nidaysay yaa fataatu hee ta'dan haddaad xadafto yaa fataabu noqoni wiiluu kaa noqonaya luqatu man yantadiri iyo man laa yantadirna la garan maayo ismigii alif ayaa u dambaysa oo mar walba xarakadii waa qadaran tahay mar hadday arrintu sidaa tahay tarkiibba kuma bannaana yaa fataatu undhe mar hadday labsi keenayaan labada luqaba mid gaar ahaaneed hadday labsi keenina tan kalaa caynoobi tan labsiga keentayna ma bannaano miihaal muslimatun yaad rabtaa inaad u nidayso yaa muslimatun waa tarkiimisay hee tabaa u dambaysay ta'dii baad xadaftay miimkii ka horreeyey fadxaa saarnayd fadxaha haddii aad ka dayso oo miimka aad dabmo saartay luqatu man laa yantadir aad ku tarkiimiso taaba inay meesha ka xadfanta la garan maayo yaa muslimu nin inaad u nidayn haysaaba loo malayni ee yaa muslimatu islaam inaad u nidoonhays lama garanayo nin muslim la yidhaahdo inaad u nidayni ama nakiro maqsuuda inuu yahay oo damo ku binaysay waxta oo ka xadfanna ayay jirin ayaa loo malaynayaa mar hadday sida tahay luqatu man yantadir inaad ku tarkhiimisaa waajiba oo miimka fadxihiisii u daa ta'diina waxay joogto ahaan oo dhaqmay iyadana damadiisaan yaa muslima dheh si loo garto ta inay meesha ka xadfantahay waayahay ta'du haddayan labsi keenaynin inayan keeninna waxaa keenayaa ta'da markii horeba lilfarqi looma keenin mudakar iyo mu'anas in lagu kala saaro looma keenine kelimadaa wadatay sida maslamatun oo masder miimi ah maslamatun masderkan miimiga isagaa ta'da watay markii horeba hee ta'dan haddii aad ka goyso yaa maslamu isla markaana aad aakhir ka damiso ama fadxiso midna labsi keeni mayso taada ilaa farqiba looma keenine inta ayuu ujeedaa waltazim laazim alwala isticmaalka hore laazim oo luqatu man laa yantadir ee luqatu man yantadir baan ujeedaa laazim fii muslimatin fii he fii xarfuljar ahaa kaafkana xarfuljar ahaa laba xarfuljar maxay iska dulgurayaan kaafka ismi ah waa soo marray kaafka ismi in loo isticmaalo soo maahan wastacmil muxuu ahaa واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخل شبه بكاف وبها تعليل قد يعنى زائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما اسم من ولو استعمالي من أجل يمن wajawiz wajhayni waltazim awala isticmaalka hore laazim fiika muslimatin fii mili muslimatin muslime iyo wixii lamid ee dhexdii u laazim wajawiz bannee alwajhayni labada wej waxaad ku bannaysaa fiika maslamatin masderka maslama ee labada wej ku bannee walidiraari rakhamuu duuna nida maa linidaa yasluxu naxwu axmeda warakhamuu way tarkhiimiyeen lidiraarin daruuro darteeda ayay u tarkhiimiyeen duuna nidaa'in nida la'aantii xaal u yahay maa wax yasluxu uu suubanaya linidaa nido uu suubanaya naxwi weeye waxaa nidhi tarkiim saddex qeyb ayuu u qaybsamaa tarkiimu nidaa iyo tarkiimu daruura iyo tarkiimu taskiir tarkiimu nidaa ayuu ka soo baxay tarkiimu daruura ayuu halka ku sheegayaa musanifka waxaa bannaan daruuratu nadmi iyo gabay nin uu tirinayo darteeda ismiga aakhirkiisa in la xadfoo la tarkiimiyaa waa bannaan tahay waxaa laba shardi ayaana la shardini labadaa sharina wuxuu ku jamciyey musanifka maalinidaa yasluxu labadaa shari waxaa weeye ismiga awalan ismi loo nidayn kara waa inuu yahay oo ismi nide ku bannaan waa inuu yahay waa shari shardi labaad baabu nidaa ismiga tarkhiim waa inuu aqbalayo labadaa shari ayaa la shardini ismi awalan loo nidayn kara waa inuu yahay oo damaa'ir iyo wax lamid ah marka horeba looma nidayn kara daruuratu nadmina looma tarkhiimin karo ismiga nid waa inuu aqbalay horta waa shardi shardi labaad baabu nidde marka uu joogo ismigani tarkhiim waa inuu aqbalayo oo waa inuu shuruudii caamka ahayd iyo kuwii khaaska ahayd kulli waa inuu jamcistaa ta haddii la xadfayo shuruudii caamka ahayd waa inuu wataa hal xarafoon ta ahayn haddii laga xadfayaana shuruudii caamka ahayd maceeda labadii shardiyoon raacinay calamnimadii iyo saddex xaraf inuu ka bataa waa inuu wataa shuruudii waa in laga hayaa amaa haddii labadaa shardi mid uu la waayo daruuratu xataa in loo tarkhiimiyaa ma bannaana la nicma alfataa tacshuu ilaa daw'i naarihi dariifuubnu maalin leylata aljuuci waalkhasri ayaa beytu shaacira la nicma alla wanaag badanaa alfataa wiil wanaag badanaa wiilka oo tacshuu aad u qasdi ilaa aad cisho u soconi waayo tacshuuda habeenkii meeshaad u guuraysaad fiirsataa la yidhaahdaa ilaa daw'i naarihi dabkiisa iftiinkiisaad fiirsan ariifu ariif weeye kaasi ariifkii ibnu maalin ina maali ahaa ina maalik buu u wadaa ariifu ibnu maalikin inuu yidhaahda yahay kaafkii buu xadfay ariifu ibnu maalin ina maalika leylat aljuuci waalkhasri gaajada iyo qabowga daran habeenkii maxalu shaahidka waxaa weeye ariifu ibnu maalin kaafkii buu xadfay maalik ismi loo haddii loo nideeyaana kaafka waa la xadfi karaa litarkhiimi waa ku bannaanaa in loo xadfo oo shuruudii sagaalkii shardiya toddobadii shardiya caamka ahayd iyo labadii shardiya ee goonnida ahayd labadaba wuu wataa sidaa darteeda nida waa ku bannaanaa nida dhexdiis in lagu tarkiimena waa ku bannaanaa daruuratu nadbi waa loo tarkiimin karaa sidaa u galo warahamuu way tarkiimiyeen lidiraarin daruuro darteeday u tarkiimiyeen duuna nidaa'in nida la'aantii xaal u yahay maa ismi bay tarkiimiyeen yasluxu u suubanaya linnidaa'i nida u suubanaya in loo nideeyuu u suubani in la tarkhiimiyana waa u suubanaya naxwu axmada oo kale axma in la yidhaahdo daalkii la xadfaa bannaan wallahu aclam sala allah wasalam wbaaraka caleyh nabiyina